بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي قال الناظم رحمه الله وإن تريد معرفة التمييز لكي تعد من ذوي التمييز فهو الذي يذكر بعد العدد والوزن والكيل ومذروع اليد ومن إذا فكرت فيه مضمرة من قبل أن تذكره وتظهره تقول عندي ما نواني زبدا وخمسة وأربعون عبدا وقد تصدقت بصاع خلا وما له غير جريب نخلا ومنه أيضا نعم زيد رجلا وبيس عبد الدار منه بدلا وحبذا أرض البقيع أرضا وصالح أطهار منك عرضا wqad qarirta biliyaabi cayna waطibta nafsa id qadayta dayna wakam idaa ji'ta biha mustafhiman fansib waqul kam kawkaban taxwi samaa sheekhu raxima allahu tacaala ciwaanka wuxuu ku wada sheegay baabulxaali watamyiizi kadibna gaar ahaan xaalkii waa ka soo warramay wuxuuna inoo soo tilmaamay waxyaalaha ay wadaagaan iyo waxyaalaha ay ku kala tagaan oo waxaynu nidhi alxaalu watamyiizu yajtamicaani fi ashyaa wayatafaraqaani fi ashyaa shayalla way ku kulmaan shayana way ku kala tagaan tamyiizka lahu asmaa magacyuu leeyahay tamyiizku tacriif leeyahay min xayu alluga tamiisku tacriif buu leeyahy min xayu alisطilaax tamiisku aqsaam buu leeyahy tamiisku caamil buu leeyahy markaa inayagaasi ayaan isku taagi doonaa tamiiska magacyadiisa ilaa lix culimadu gaadhsiiyaan tamyiiz iyo mumayiz tafsiir iyo mufasir tabyiin iyo mubayin intaba waxaynu kusoo marnay ajrumigii soo ma waayahay intaaba ku sheegnay kitaabkii ajrumiga ahaana marka waa magacyada uu leeyahay tamyiisku tamyiiska min xayu luga xagga luqada waxaa la dhahdaa waa faslu shayi can hayrihi waa in shay la sooco shay kalena laga sooco faslu shayi can hayrihi waa in shay la sooco shay kalena laga sooco kama fii qowlihi tacaala wamtaazu lyawma ayuha lmujrimuun bimacnaa infasilu wey ah, wamtaazu lyawma ayuha lmujrimuun mster eh, tamyiisku waa master waxaana loola jeedaa ism faacil baa loola jeeda ism faacil baa loola jeeda xagga isilaaxa dee intaa jurmigaa kaaga filan muxuu ahaa alsmu almansuubu almufasiru liman bahama min adawati aw اnisbati soo mayn waa waxa fasira waa ismi mansuuba wuxuuna fasirayaa wax qarsoomay daato qarsoontay ama nisbo qarsoontay daatadan lafteeda la garanayaa ba sheekh daatadan lafteeda ayaa la garanaya ama waxaa la garan lahayaa nisba laba shay baa laisku tiiriyey labadan shay oo laisku tiiriyey wejka layskaga tiiriyaa la garan laaya nisbada wejka layskaga tiiriyey ayaa la garan laaya ka caynkaase waxaa caynkaasi caddeeya abbaa loo yaqaanaa tamyiis soo maynaan fahmin magacadiisi waynu sheegnay tacriifkiisina waan sheegnay min xayu luga wa min xayu alistilaax qaybihiisana laba loo qaybiyaade ilaa jurmigii waynu soo marnay labadaas maxay ahaan jireen tamyiis اdat iyo tamyiis nisba waa tamyiis loo yaqaano tamyiis daat daato qarsoonta u caddeeya tamyiisna waa tamyiis nisba oo nisbo qarsoontay laba shay laisku tiiriyey dhinac wixii laiskaga tiiriyey ama wejkii laiskaga tiiriyey oo qarsoontay ayuu caddeeya tamyiiska loo yaqaano tamyiisu daadka magac labaad baynu u bixinay oo ajrumiga markaynu soo marnay iyo camariydiga iyo mutamimada inta waan sheegi jirnay muxuu aha magaca labaad tamyiisulmufradna waa la dhahdaa haddeed maqashid tamyiisu daat iyo tamyiisulmufrad waa isku mid sheekh waa inaad garatid tamyiisu nisbana magac labaad buu lahaa muxuu ahaa tamyiisu ljumlu ahaa sooma haddaad aragtid tamyiisu jumla iyo haddii aad aragtid tamyiisu nisbana waa isku mid magacuu kaa fakanin magacun bay ku kala duwan yihiin isku mid weeyi haddaba maadaama oo laba aynuu qaybinay tamyiis la ydhahdo tamyiisu daat iyo tamyiis la ydhahdo tamyiisu nisba baabkan hore wuxuu kaga warrami doonaa tamyiiska loo yaqaano tamyiisu daatka bes intaasuu kaga warrami doonaa wuxuu yidhi wain turid macrifata tamyiizi likay tucadda min dawi tamyiizi fahwa aladii yudkaru bacda alcadadi wاlwasni wاlkayli wamadruuci اlyadi wain turid haddii aad doontid ayuha saa'ilu kani i weydiinayo waayo kitaabka awalkiisii maxaa ka mid ah yaa saa'ili can ilkalaami almuntadim xaddan wa nawcan wa ilaa kam yanqasim ismac hudiita rushda maa aquulu wafhamhu fahma man lahu macquulu soo samayn dee way socotaa weli wain turid haddii aad doontid kan saa'ilkaa ay weydiinayow macrifata tamyiizi tamyiizka barashadiisa iyo garashadiisa haddii aad doontid oo dalabtid likay tucadda si lagugu tiriyo aawadeedna aada u doontid min dawi tamyiizi kuwa kala soocidda iyo wax kala garashada u saaxiibka ah hee fahwa tamyiizku alladii ka weeyi yudkaru la sheego ay huwa ladiiga bacda alcadadi cadadka dabadii ka la sheego weeyi cadad buu daba dhaca wlwasni wa bacda alwasni wasan dabadii ka la sheego weeyi waalkayli wa bacda alkayli kayl dabadii ka sheego weeyi wa madruuci lyadi wa bacda madruuci lyadi gacanta waxa lagu dhudhumiyo dabadeed ka sheego weeyi mayna basidayn taluu ku siinaya wuxuu ku leeyahy war haddii aad doontid tamyiiska inaad kala garatid tamyiiska inaad kala garatid haddii aad doontid oo maxaad u doonaysaa likay tucadda min dawi tamyiizi si lagugu tiriyo oo aad ugu tirsanaatid dadka tamyiiska iyo wax kala garashada u saaxiibka ee kala saara arrimaha mutashaabiha ah ee isku egeeg amaba kala saara xaalada iyo tamyiiska ille waxyaalana way wadaagayeen waxyaalana way ku kala tegayeene hanku kuu faa'ideeye iga qaada buu ku yidhi tamyiisku intaasuu daba dhacaa ah, fahwadu waa jawaabki intu waa maxay de intaa waynu ka dhargsina hadda ahaan u banbixi mayno waayo laqmadaad ka fahmaysaanba intu waa shardiya intan shardiyadii waxay u baahan tahay he laba ficil ficil waxaa loo yaqaanaa jawaabu shardi ficilna waxaa loo yaqaanaa ya ficlu shardi iyo jawaabu shardi soo ma u baahan tahay ficlu shardigii waa turid faacilkiina adaa lagula hadlayaa wade macrifata tamyiisi waa mafcuulkeegii kaydin waynu garananaa naasiba yahay tucaddo way nasbisa waad arkaysaan min dawi tamyiisi iskaga tacalluji haye jawaab shardigii me waa fahwada maxaa fa maxaa maxaa loola xidhiidhiyey huwa fada ya jawaab shardigiiba ismi noqday imse meelood bay waajibaad in fa lala xidhiidhiyo ilaa toddoba meelood baad tiri jirna soman toddobada meelood waxaa kamid a jawaabu shardigu haddii uu noqdo jumla ismiya waxaa waajib ah ya infa lala xidhiidhiyo infa lala xidhiidhiyo amridii baan kusoo marnay soo ma fahwa waa mubtade fahwa isagu alladii ka weeyi mayna mubtadiye khabar ahayn yudkaru la sheego ay huwa aladiga bacda alcadadi darafka halkaas kaga tacaluji jumladan dambana maxay noqonaysaa de siladii bay kuu noqon soo ma haddaba u fiirsada maadaama oo tamyiiska aan qaybinay una qaybinay laba tamyiisudaat iyo tamyiisul nisba tamyiisudaadku halkuu dhacaa tamyiisudaadku halkuu dhacaa yaqacu bacda arbacati ashyaa afar shay dabadood buu daba dhacaa tamyiisudaadku tamyiisudaadku afar shay buu daba dhacaa kow bacdal cadadii buu dhacaa laba bacd almaqaadiri buu dhacaa saddex bacda shibhilmaqaadiri buu dhacaa afar bacda maa kaana farcan litamyiisi buu dhacaa intaba mutamimaad ku qaateen matnigay saarnaayen sooma war meyna matniga saarnayn meel kama inaan keenin caawan soo marnayba intaasuu daba dhaca tamyiiskan loo yaqaano tamyiisudaadku ama tamyiiska loo yaqaano tamyiisulmufradku afartaa shay dabadoodunbuu dhacaa halkaasaad ugu hagaagaysaa sheikh meel kale aa ka raadin afartaa shay ayaad ka raadin haye bacdal cadadi buu dhacaa cadad dabadii buu daba dhacaa soo maynaan fahmin haddaad cadad aragtid ismi tamiisina ismina uu ka dambeeyo waa tamiis tamiiskani waa tamiiske waa tamiisudaad dee booskiisii baa waad haysa halkuu daba dhacaye oo bacdal cadadi bay ahayde bacdal cadadi bay ahayd waayahay hamsatun waa arbacuuna ka warran iminka khamsatun waa arbacuuna cabdan cabdan tani waa maxay waa tamiis waa tamiiske ma tamiisudaad tonse tamiisunisba waa tamiisudaad oo tamyiizaad ha ahaade halkuu daba dhacay bacdalcadad buu daba dhacay mina basidaan culimo waa basiid caddantan markaa waa mansuubo adiga arkaya aba caamilka ku camal falay ya caamilka ku camal falay miya culimo wa hamsatun wa arbacuuna cabdantan cabdantan yaa nasbiye wa hamsatun wa arbacuunadana nasbinaysa de <laughs> ya hamsatu arbacuun danta daatadan mumayazada lafteeda la cadaynaya nasbinaysa ufiirsada daatada lafteeda nasbinaysa meel kale ha ka egeegin caamilka tamyiiska nasbinaya waa ayo waa daatada lafteeda weeyaan waana saa ufahamtid wa hamsatun arbacuuna nasbisay inta maad garan waaysa intaa dhe haddaba ufiirso cadadku hadduu yahay halaata iyo casharo inta udhaxaysa waa la iska jaraaba tamyiiskooga halaatati rijaalin baa iska odhan kartaa ya hadduu miya yahay waa iska jaraaba miati cabdin baa iska odhanaysa hadduu alfa yahayna waaba la iska jela alf rijaalin baad iska odhan karta ama alfa hulaamin baad iska odhan karta mayna basidayn saasaad iska odhan u fiirsa laakiin mansuub wuxuu noqonayaa axada cashare ka bilow ilaa tiscata wa tisciin ka gaarsii intaa muxuu noqonayaa mansuub buu noqonaya mansuub buu he noqonayaa tamyiiskaasi marka maxaan idin idhi bacdal cadadi waa dhacaa waxaa kale oo u dhacaa bacdal maqaadirtaas aynoo dambayse labadaasun buu sheegayba sheekhu bacdalcadad iyo bacdalmaqaadir bash labadii kale wuu ka tegey labada kale wuu ka tagaan soo horreysiinana bacdalcadadi wuu dhacaa bacda shibhilmaqaadiri buu dhacaa shibhulmaqaadirna waxanu ka soo warnay mutamimadi ya shibhulmaqaadir mutamimada kuso warnay muxuu ahaa wuxuu ku tusaalayn jiray mithqaala dara oo kale faman yacmal mithqaala daratin khayran yara iminka khayran tani waa maxay waa tamiis ya waa tamiis oo ya wax kasta oo yar ragga tusaalihiisa la sheegay iyo waxaa la dhahda mithqaaludira la dhahda soo ma markaa shibhulmaqaadir wey isagu wax laguma beego laakiin wuu shabahaa wuu shabahaa markaa muxuu noqonaya waxaa nasbiyey waa maxay waa mithqaaludira laftiisa nasbinayo caamilkii abad eh. mithqaaludira laftiisa ayaa caamilkii a ah. khayranta nasbinaysa kaasi waa shibhulmaqaadir waxaa kaloo daba dhacaa bacda maa kaana farcan litamyiiz waxaad iska tiri haadaa khaatamun xadiidan sawsa matn muusa arjin haadaa khaataman xadiidan ka warrama haadaa kani khaataman waa fargal xadiidan oo bir ah bir ah mintii baa laga fahmaya halkaa macnaa min bay noqotaa bir ah mintii bayaaniyada macnaga manaan xadiidan bir ah haye u fiirso xadiidan tani waa maxay waa tamyiiz maxay daba dhacday bacda maa kaana farcan litamyiiz labadan midkaa asala mumayaska iyo tamyiiska midkaa asala imika ya mumayaskan hore la caddaynaya khaatamka iyo tamyiiskan wax caddaynaya xadiidka kee asala kee farca dee khaatamku nooc min alxadiida muna markaa eeg tamyiiskii laftiisi muna noqon farcan min tamyiis muna noqon ya tamyiiska laftiisi muxuu noqday ya bacda maa kaana farcan litamyiis muna farcan litamyiis una daba dhicin tamyiiskani uu daba dhacay dhade ilay khaatamku waa maxay waa farac khaatamkuna farcayn marka kaasina maxaa la dhahdaa waa bacd alfarci baa la dhahda ama ma kaana farcan litamiis baa la dhahdaa maxay noo laaban waxay noo laaben maqaadirtii bacd maqaadir markuu daba dhaco bacd maqaadir markuu daba dhaco lafteeda saddex loo qaybiya iyada lafteeda aalat lwasni aalat lkayl aalat lmasaaxa inuu wasan yahay waxaan wax lagu miisaamo iyo inuu kayl yahay wax lagu miiso iyo inuu masaaxa yahay wax lagu dhundhumiyo wax lagu mitiriyo saddexdaasay noqotee maqaadirtuna waan isla fahnima marka intiiba sheekhaa sheegay intiiba sheekhaa sheegay oo tusaalaha markuu ina odhanayo wa khamsatun wa arbacuuna cabdan waa tusaalihii ayo waa tusaalihii bacd yaana nisbiyaan idin idhi daatada lafteeda nasbisay soo markuu ina leeyahay cindi manawani zubdan zubdan waa tamyiis maxay daba dhacda manawan manawaankani waa maxay waa bacda almawzun waa bacda almawzun waxbaa lagu miizaama waa rodollo weeyaan waxbaa lagu miizaama de waxbaa lagu miizaama marka kaasna waa maxay waa tamiiskii tamiisudaadka ahaa ayna waqa bacd almaqaadiir maqaadiirtiio weliba aya ah bacd alwasan ade waana saa u fahmi kartid markuu ina yidhi waqad tasadaqtu bisaacin khallan khallan waa tamiis waa tamiiskee waa tamiisudaad tamiisudaad oo aya daba dhacay bacd almaqaadiir maqaadiirtii oo aya ah bacd alkay saaca waxbaa lagu misaa waa suus bay dhacda wamaa lahu hayru jariibin naklan naklan waa tamyiis waa tamyiiskee waa tamyiisu daat maxay daba dhacday bacd almaqaadiir maqaadiirtii oo ah bacd almasaaxa qoodi bay dhacdaan jariibkan waa qoodi soo mayna fahmi marka waxbaa dee lagu mitiriya waxbaa lagu mitiriya marka waa maxay tamyiiski waa ka marka khulaasadiisu waa maxay khulaasadiisu waxa weeyaan lahu asmaa magacyuu leeyahay walahu tacriifna waa leeyahy min xayu luga wa min xayu alisilaax walahu aqsaam qaybana waa leeyahay qaybiisuna waa laba tamyiisu daat iyo tamyiisu nisba tamyiisu daadka wuxuu daba dhacaa bacda arbacati ashyaa bacda alcadad bacda almaqaadiir iyo bacda ma shibhi maqaadiir iyo bacda maa kaana farcan litamyiis maqaadiirta lafteeda saddex usay kala baxda inay noqoto aalatulwasan iyana noqoto aalatulkayd iyana noqoto aalatulmasaaxa so basiid ma caamilka ku camal falaya me caamilka ku camal falaya culimay timiiska loo yaqaano timiisu daadka caamilka ku camal falaya waa daatada qarsoon lafteeda inta ma garan waysan daatada lafteeda nasbinasa iska ohanaysa xukunkiisa miya de waa mansuub muna mansuubaadda kamid ahayn waa mansuub u fiirsa daba laqmada wain turid hadii aad doontid aalib yahow macrifata tamyiizi tamyiizka garashadiisa hadii aad doontid iyo barashadiisa likay tucadda si lagugu tiriyo darteedna aad u doontid min dhawi tamyiisi kuwa kala soocidaya kala garashada u saaxiibka ah fahwa tamyiisku alladii ka weeyi yudkaru la sheego ay huwa ladiga bacd alcadadi tirada dabadeed ka la sheega weeyi cadadkaasina maxaan idin idhi ya mansuub halka laydin leeyahay majruur buu noqon karaa lakin majruur bay idaafa lafdiyahaan buu u jaran yahay maxaan idin idhi alaaa ilaa cashara waa wuu jaran yahay miada lafteeda waa loo idaafeeya alfaa lafteeda waa loo idaafeeya lakin axad cashara ilaa tisca wa tisciin waa mansuub waan fahnima wlwasni wa bacda alwasni wasanka dabadi ka dhaco weeye waxa wax lagu miisaamo dabadi ka dhaco weeye wlkayli wa bacda alkayli ka wax lagu beega ee wax lagu miiso dabadi ka dhaco weeye wa madruuci lyadi wa bacda madruuci lyadi ka gacanta lagu dhudhumiyo ee gacanta lagu suxliyo dabadeed ka dhaco weeye aha wa min mini mudmaratun mid la qadarayo weeyi idaa fakarta marka aad fikirto fiihi tamyiiska dhexdiisa marka aad ka fikirto mid la qadarayo weeyi min qabli an tadkurahu inta aanad sheegin ka hor ayaa la qadarayaa hu minta oo wa tudhira aanad muujin ka hor adigu hu minta muxuu ku yidhi lafdiga min loo yaqaanaa markaad tamyiiskii si fiican uga fikirtid way ku dhex qadaran tahay mintii loo yaqaanay albayaniya min albayaniya macnaheedaa ku qadaran weyaan macnuhu ee dee lama keniyo iyadii lafdiyahaan looma soo muujinayo ee waa laga fahmaya oo hadda markaan idin leeyahay la odhanayo cindii agtayda waxaa manawani ayaa zubdan burcad ah ah markaan ku idhi mintii bayaaniya macnaheyga maa dareemin waka min qabli an tadkura faacilku waayo waa adiga hudu yuu noqonayaa minta wa tudhira de an baa nasbina soo qadaranay jumlada hore aad tadkuriya ku cadfande faacilkeegu waa anta haaduna iyoy noqonaysaa mintiiba unoqonaysaa mina biqasti lafdihaabay ayay ku tahaye eh? mubtaday ku tahay de ah, kolka hore waa xarade biqasti lafdiha weeyaan wa min mini mudmaratun mid la qadari weeyi waa khabarkii fiihi haddii doonti mudmarka ku tacaluji fiihi ay fi tamyiisi tamyiiska dhexdeeda mid lagu qadari waayi idaa waktigiibaa la qadari fakarta aad ka fikirto ama fiihida fakarta ku tacaluji wa min mini mudmaratun mid la qadari weeyi idaa waktigiibaa la qadari fakarta aad fikirto adigu fiihi ay fi tamyiisi tamyiiska dhexdiisa aad ka fikirto min qabli an tadkurabaana la qadari inta aanad sheegin ka hor adigu hu mintii aanad sheegin oo wa tudhiro aanad muujin ka markaa macno ahaan ayay u qadarantahay wey oo macnahoogii ayaa laga dhex dhandhaminaya dee lafdi ahaan looma keenayo taquulu waxaad odhanaysaa cindii agtayda waxa ah manawaani afar hodol oo zubdan burcad ah wa khamsatun wa shan iyo afartan ayaa ah shan iyo afartan ayaa agtayda cabdan addoomma ah waqad tasadaqtu waxaan sadaqadaystay bisaacin suus khallan khal ah wamaa lahu wamaa kaainun lahu umay sugnaanin hayru jariibin qoodii waxaan ahayn naklan timir ah tusaalayaashii bu sheeku kuu sheegay cindii waa khabar soo taqadumay manawanina waa mubtadihi oo muahara manawani waa tasniyatu manan ama mannin baaba la dhada marka eeg manan keliya ayaa laba rodola waa la tasniyeya laba isku dar muxuu noqonaya marka afar rodol maynu noqonaya afar bay noqonaya marka cindii agtayda waxaa cindii ay kaainaani cindii agtayda waxa ah manawaani afar rodol baa ah zubdan burcad ah zubdan waa tamyiiz waa tamyiiz ayaa u abtiri sheekh waa tamyiisu nisba saxiix wala laa waa tamyiisu daat muxuu daba dhacay bacd almaqaadiir buu daba dhacay bacd almaqaadiir maqaadiirtiio ayaa bacd alwasan soo ma bacd alwasan hadalka waxbaa lagu miisaamaade mayna basidayn dee cindii waa khabar soo taqadumaan idinku yidhi manawaanina waa mubtadiye oo muahara waa tasniya waad garan kartaan zubdanna waa tamyiis yaa nasbiyey daatadan lafteeda nasbisay manawaanina lafteeda nasbinasa ya wa hamsatun wa arbacuuna way ku cadfan tahay hamsatun manawaankay ku cadfan tahay wa arbacuunna khamsada ku cadaf wa khamsatun wa arbacuuna shan iyo afartan ayaa ah cabdan addooma ah ya cabdan waa tamyiis mintii macneeg maydaan ka fahmayn cabdan oo min cabdina ba culamada qaarkood ohan jira ba markay laqmeynayaan minta waad aragtaaso kalkaa sooma cabdan oo min cabdin addooma eeg cabdan ah haddee tiraadna mintii bayaaniyii macnaygi waad ka fahamtay haddaba cabdan waa tamyiis tamyiisku yahay waa tamyiisu daat muxuu daba dhacay bacd alcadad buu daba dhacay mana saxayn bacd alcadad sariix bu weliba daba dhacay waqad tasadaqtu waxaan sadaqadaystay bisaacin suus saac khallan khal khallan waa tamiis waa tamyiisu addaat muxuu daba dhacay bacda almaqaadiir maqaadiirtii ayaa bacda alkey wamaa lahu maad waa naafiye lahu waa khabar soo taqadumay hayru qariibina waa mubtadiye mudaaf ilayhi wamaa lahu ay wamaa kaa'inun lahu ninkan umay sugnaanin hayru jariibin qoodi waxaan ahayn naklan timir ah ya qoodi dib iska leeya sheekh ogeya timirada waa taajir soomaaliya naqlan waa maxay marka waa tamiis tamiis ayaa weeyaan tamyiisu daat muxuu daba dhacay bacda almaqaadiir maqaadiirtii ayaa bacda almasaaxa amayna basidayn waxaad ay kuma jira marka wain turid haddii aad doontid macrifata tamyiisi tamyiiska garashadiisa haddii aad doontid likay tucaddo si lagugu tiriyo darteedna aad u doontid min dawi tamyiisi kuwa kale soocitaanka u saaxiibka a ah fahwa tamyiiskaasi aladii kawa yudkaru la sheegay huwa ladiiga bacda alcadadi tira dabadeed baa la sheegaa walwasni wa bacda alwasni wasan dabadii baa la sheegaa walkayli wa bacda alkayli kayl dabadii baa la sheegaa wa madruucilyadi wa bacda madruucilyadi gacanta waxaa lagu dhudhumiya dabadeed baa la sheegaa wa min xarafa min ihi mudmaratun mid la qadari weeyi idaa fakarta markaad fikirtid adigu fiiha fi tamyiisi tamyiiska dhexdiisa markaaad ka fikirtid min qabli an tadkura ay min qabli min qabli an tadkura min qabli dikrika min qabli an tadkurahu ay min qabli dikrika sheegistaada ka hor wa tudhirahu wa min qabli an wa min qabli idhaarika ya intaanad muujin ka hor taquulu waxaad odhanaysaa daalib yahow cindii ay kainaani cindii agtayda waxaa manawaani afar rodoloo zubdan burcad ah wa hamsatun arbacuuna shan iyo afartan ayaa ah cabdan oo addoommo ah waqad tasadaqtu waxaan dhab ahaan sadaqadaystay bisaacin saac oo wamaa lahu ay wamaa kaa inu lahu umay sugnaanin hayru jariibin qoodi waxaan ahayn laqnan naqlan oo timir ah wa minhu mansuuba afcaali lmadxi wadambi ka nicma wa bisa wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk